بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم الغشيري الإسابوري رحمه الله تعالى باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب wuxuu ku saabsan yahay jawaasi dawaaf dawaafku waa bannaan yahay kacbadoo la dawaafo calaa baciirin neef geela korkii lagu dawaafo iyo wa hayrihi baciir waxaan ahayn oo markuubahoo isagana waxaa la fuula ah oo la rarto ah <clears throat> in lagu dawaafo waa bannaan tahay qofka isagoo oona maashi socdo ahayn oo wax saaran wuu dawaafi karaa hadduu macduur yahay oo marad iyo xanuun haya iyo hadduunan ahayn labadaba laakiin afdalka waa inuu qofku socdo sidaasa afdaloo fiican cibaadadana hadba sida ay u kala culus tahay bay u ajir badan tahay waistilaami alxajari xajarulaswadka oo la salaamo bimaxjanin oo bimixjanin ul lagu salaamo iyo bakoorad iyo wanaxwi wixii lamida liraakibi qofka wax saaran qofka raakibka ee gaadiid saaran ee kacbada dawaafahaya ee aan gaari karin gacantiisa inuu saaro xajaruasadka ku salaamaa i suuroobi karin waxaa u bannaan inuu ul iyo wax saasoo kale ku taabto ayaa u bannaan qaala xadaanaa abu aahir waxarmala binu yaxya qaalaha waxay yidhaahdeen akhbaranaa ibnu wahbin cabdullaahi bn wahb qaala akhbaranii yunus can ibni shihaab الzuhri can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba can ibni cabbaasin cabdullaahi bni cabbaas ibni cabdilmuطalib alhaashimi radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam nabiga daafa wuxuu dawaafay kacbada fii xajati اlwadaac xajkii u dembeeyey xajuu xajiyey ee xajatulwadaac ahaa calaa baciirin buu nabiga ku dawaafay isagoo saaray neef geela baciirku waa ismu jinsi dakar iyo unha labada waa la dhahaa ritiga iyo hasha baciir baa laisku dhahaa waa ismu jinsi waaye nabigana hal buu saaraa hashiisi la dhihi jiray alqaswaa aw alcadbaa yastalimu rukna rukniga iyo tiirka xajaru ku jirana wuxuu ku salaamayay bimaxjarin ushiisa markuu marayo xajaajka u dhow yahay saasuu nabiga alai slam usha u saarayey marka haddii gacanta kuu suuroobin ushaad saari karta haddaad raakib tahay hadday ul suuroobaynina waa la ishaari xalaa soo maray in rukniga yamaaniga ahe xajaru asadka ku jiro arkaanta inteeda kale inuu ka mudan yahay oo uu fadaa'il uuna ayna lahayn kuwa kale uu leeyahay asaaska nabi ibraahim iyo xajarul aswad labadaasi fasla ayuu la dheer yahay rukniga kale ee yamaaniga waa asagoo aasaaska uun soo gelaya inuu calaa qawaacidi ibraahiim iyo aasaaskii nabi ibraahim uu kacbada ku dhisay buu asagana ku waafaqsan yahay laakiin wuxuuna lahayn xajaru asad ku jirin baynamaa labada rukni ee kale ee shaamiyeynka ah ayagu aasaaskii nabi ibraahim iyo qawaaciddii ibraahim uu kacbada ku dhisay kumaba saafsano oo ma saarra ee way ka soo gaabteen saas darteed baan la salaamayn qala xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana cali bnu mushir can ibni jurayjin cabdilmelik can abi zubayr moxamed bn muslim can jaabir bni cabdilaahi bni camr bni xaraam qaala wuxuu yidhi daafa rasuulu ullah nabigaa wuxuu dawaafay bilbeyti kacbadii fii xajati alwadaac cala raaxilati hashiisa isagoo saaran yastalimu alxajara xajarasadkuu salaamaya bimaxjanihi ushiisuu ku salaamaayay lian yaraahu nnaas dadka inay arkaan darteed inay dadka arkaan oo nin walba nabiga inuu arko oo ficilkiisa iyo ishaaraadkiisa ay arkaan bay qof walba yay rabaan saas darteed hadduu nabigu dhulka socdo dee inta u dhow ma arki karta marka nabiga calayhi salaam wuxuu hasha u fuulay lian yaraahu nnaas waa qodobka koowaad qodobka labaad waliyushrifa waliyushrifa huwa asxaabah inuu nabigu ishraafo oo uu fiiriyo saxaabada siay camalka u samaynayaan iyo hadduu jiro qof khaldanoo si khalada u socdo iyo isdixaamkoodii cariiriga iyo howlahaasi inuu kala hadlo arrimahaasuu nabigu korka ka fiirinaya calayhi salaatu wasalaam waliyushrifa weeyaan ilan qofka raciyadda mas-uulka u ahay raaciga raaciyadiisa inuu ka war hayo oo isha ku hayaa la rabaa waliyas'aluuhu qodob saddexaad buu ku daray oo ah waliyas'aluuhu inay nabiga su'aalaan oo qof walbaba nabiga kor saaran wuu arkaya qofka farta u taagan tahay qofka dhawaaqaaya halkaasuu dee qofka su'aasha ka weydiisa nabigana waa uga jawaabay fa ina annaasa dadkiibaa khashawhu nabiga daboolay oo isdaxamuuhu dadkiibaa nabiga soo ceriiriyey oo iskugu yimid saa darteed buu nabigu qarsoomay isaguna uu u arki karin dadkii kale iyaguna ayna u wada arki karin rasuulka calayhi salaam ka su'aasha rabana aan loo arki karin markaasuu nabigu hasha fuulay sala allah caleh wasalam dawaafkaas kacbada uu nabigu dawaafay isagoo hashiisa saaran dawaafkaasi ma dawaafu alquduum baa mise waa dawaafu alifaada mise waa dawaafu alwadaac dawaafu lquduum oo u horeeya dawaafka u horreeya kacbadoo nabiga markuu xaramka imaada u dawaafay kaas hal muuna saareen nabiga hashiisa muu saareen geela muuna saareen lugtiisuu nabiga ku dawaafay calayhi salaatu wasalaam bidaliil nabiga calayhi salaatu wasalaam ramala wadabaca wasaca sala allah calayh wasalam markuu kacbada dawaafaayey dawaafulquduumka waa kii ramliga sameeyey ruclaynta ildibaacana sameeyey qof hal geel saaran ama neef saarana kama suurowdo taa marka dawaafulquduum ma aha dawaafulwadaacna ma aho nabiga calayhi salaatu wasalaam dawaafulwadaac waa kii kacbada intuu dawaafay salaadda subaxna nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshaa ku tujiyey saxaabadiisa umu salama xaaskiisa ah ay codsatay xanuun darteed inay ay dawaafto iyadoo neef saaran uu nabiga u ogolaaday calayhi salaatu wasalaam marka dawaaf lwidacna ma ahayn dawaafka marka nabiga asagoo neef geela saaran uu kacbada dawaafay waa dawaaf alifaada waa dawaaf alrukni dawaafu ziyaara intaba waa la dhahay markuu carafo ka soo laabtay maalintii tobnaad yowmalxaji alaakbar yowmunaxri kadib buu nabigu dawaafkii kacbada yimid markaa way markuu hasha saaraan rasuulka calayh salaam oo dadkoo dhanna dawaafkaasi hal mar iskugu imaanayaan taasuu markaa nabiga calayh salaatu wasalaam xadiidka waxaa laga fahmayaa xoolaha maakulu laxmiga hilibkooda la cuno hadda neef geelah ayuu nabiga calayh salaam kacbada ku dawaafayaa waxaana la ogayaa xayawaankaasi maalaayacqilka ah wax koontaroolaya inaysan jirin kaadidooda iyo saxaradooda iyo digadooda oo ayagoo toddobadaas dawaafe nabiga kacbada u dawaafaayo boqol kunoo saxaaba ay dawaafayane zaxmada ahee muddo yar aan lagu bogaynin wax koontaroolaya hashaasi digadeeda iyo kaadideeda midna ma jiro halkaa marka waxaad garanaysaa kol haddaaban laga gaashaamanin oon layska ilaalinin xayawaanka maakuululaxmiga digadeeda wixii diga oo ka yimaada ama kaadi ah inaynan nijaas ahayn culummada fuqahada ee qabta nusuustay deliishadaan bay ka mid tahay oo ugu xoog badan tahay si gaarana waa kii ugu soo aroortay xadiidkii curariyiinta nabiga calayh salaam markuu yidhi uu amray inay cabbaan kaadida geela iyo caanaha geela ay isku darsadaan nimankii xanuunsanaa nabiga muuna dhihin weelashiina iska dhaqa weelasha iska dhaqa muuna dhihin rasuulka calayh salaam dad qariibulcahdi filislaam bayna ahaayeen oon garanaynin waxyaalaha daahirka iyo wax kale nijaastaa kala garanaynin taakhiru lbayaani can waqti alxaaja laa yajuus laa yajuus ma bannaana marka taasna waxaa waxay sii xoojinaysaa inaynan maaragtay xoolaha la cuno hilibkooda iyo caanahoodana la cabo inaynan kaadidooda iyo digadooda aynan nijaas ahayn axaadiis badan baana arrintaa xoojinaysa salaatuhu calayh salaam fii maraabid alqanam ayaa ka mid ah ariga xeradiisa uu ku tukaday arrimahaas dhan weeya waa masala dahaarada ku tacalluqda oo fuqahadu ay ka hadlaan oo ay ogtihiin shaaficiyadu waa nijaas bay qabaan laakiin nusuusta marka la fiiriyo xadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaasay ku caddahay qowlkaasaadna moodaa inuu xoog badan yaho raajix yahay naska meeshuu raaco un baana la xoojinaya qaala waxadaanaa caliy bnu khashram akhbaranaa ciisa bnu yuunus can ibni jurayjin cabdilmalikin xaa waxadaanaa cabdu bnu xumaydin akhbaranaa muxamed yacan bnu bakrin qaala akhbaranaa ibnu jurayjin akhbaranii abu zubayr annahu samica jaabir bna cabdilaahi buu maqlo yaquulu leh daafa anabiyu sala allahu calayh wasalam nabigaa wuxuu dawaafay kacbada fii xajati alwadaac calaa raaxilati hashiisa isagoo saaran bilbeyti kacbadii buu dawaafay wa bisafa walmarwa safa iyo marwo dhexdoodana nabigu wuu saaraa annaasu dadku wbisafa walmarwa liyaraahu nnaas cilladii laguu sheegay dadku inay arkaan nabiga calayh salaam qof walba nabiga calayh salaam asagaa yidhi khuduu canii manaasikakum iga qaata camalka xajka marka nabiga inay fiirsadaan bay rabaan waliyushrifa nabigana inuu ishraafo oo uu fiiriyo meel kora ka fiiriyo waliyas'aluuhu inay su'aalo wa weydiistaan nabiga calayhi salaam fa ina annaasa khashow nabiga dadka dadkii baa ku soo aruuray walam yadkur ibnu khashrab walyasaluuhu faqad ma dhihin qaala xadaanaa xakam bnu muusa alqanطaniy qaala xadaanaa shucayb bnu isxaaqin can hishaam bin curwa can curwa can caaisha qaalat daafa nabiyu sala allah aleh wasalam baa dawaafay fii xajati alwadaac xawla kacba kacbada gaararkeedu uu toddoba jeer dhawaafay calaa baciirihi hashiisi buuna saaraa yastalimu rukna xajaruaswadka wuxuu ku salaamayey nabiga calayh salaam ushiisii karaahiyata isagoo nacaya an yudraba canhu nnaasu dadka in laga garaaco oo dadka laga fogeeyo nabiga calayh salaatu wasalaam u banneeya la dhaho tanu nacayay nabiga sala allah alayh wasalam sida hadda mulugta iyo boqorada iyo madaxda iyo markay tagaan oo ay ku hagaagaan xajka iyo cumradii ay aadaan meel idil baa loo xidhi oo ciidamaha xaggii xagga ka taagaan oo markaasaa dawaafka o dhan baa xidhmaya oo iyaga maaragtay ayaa howshoodii loo loo fududaynaya qaala nabiga saa muunan ahaan jirin sala allah alah wasalam dadka ka mid ahaa mutawaadic buu ahaa rasuulka calayhi salaam si dadka ay uga faa'iidaystaan cariirina meesha uunan u imaaninna hashaasuu nabiga fuulay calayh salaam waana ku dhex jiray waxadaanaa muxamed ibn muhanna qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud xadaanaa macruuf ibnu kharbuud qaala samictu abaa tufayl baan maqlay buu le yaquulu leh ra'aytu rasuula allahi sala allah aleh wasalam nabigaan arkay yaduufu bilbeyti asagoo kacbada dawaafi wayastalimu rukna rukniga yamaaniga xajurasinka salaami bimaxjanin ul macahu maciisa nabiga u watay wayuqabilu lmixjana ushi uu ku taabtay xajaruasadku nabiga dhunkanaya uu shuminaya sala alla alay wasalam gacantana waa saasoo haddaad gacanta la gaadho gacantaasaad dhunkanaysaa laakiin ishaaro markay noqoto ood gaari weydo ishaarada aad gacanta saa u taagtay allahu akbar aad tidhi gacanta la dhunkan maayo ishaaradaasad ku dhaafaysaa lanna waxba maada taabanine ishaaro unbay aheede marka haddii aad gaari karto afka la gaar haddii kale wixii aad la gaadho yaad dhunkani ama alishaara fa biishaarati waxdaha ishaaro kelix weeyaanoo taqbiil iyo dhunkasho iyo shumin midna lama socoto qaala xadaanaa yaxya binu yaxya qaala qara'tu calى maliki can moxamed bin cabdiraxmaan bn nawfal can curwa bn zubayr can zaynaba binta abi salamata can ummi salama radia allahu canha um lmuminiin hinda binta abi umaya annaha qaalad waxay tidhi shakowtu ila rasuuli اllah nabigan waxaan u sheegtay calayh salaam anii ashtaki inaan xanuunsanahay xanuun baa haya ajkii markaas widaaci weeye dawaafu lwidaaci weeyaan waa dawaaf lwadaaci faqaala nabigu wuxuu yidhi duufii dawaaf min waraa'i nnaasi dadka gadaashooda wa anti raakiba adoo gaadiidkaada saaran hashaada dadka gadaal ka dawaaf li'annahu dhex socodkaasi neefkaa geela dadkiioo lugayn iyo neefkiioo socda waa isku rafaadayaan marka adigu gadaal sufuufta dambe ee dawaafka ayaad ka wareegaysaa qaalad waxay tihi faduftu waan dawaafay wa rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam nabiguna xiinaydin markaas yusallii uu tukanaayo salaadii subax ilaa janbi lbeyti kacbada dhinaceeda wa yaqra'u wuxuu akhrinayey biduur suuraddaa duur ah ayuu akhrinayey waduuri wa kitaabin masduur buu ahrinayay rasuulka calayh salaatu wasalaam marka suuraddan nabiga calayh salaam salaad subaxna wuu ku tukaday salaad maqribna wuu ku tukaday xadiidkii jubayr binu mucim markuu madiine tegey nabiga oo akhrinaya maqribka suuraddaas waa kii maqri jiray ee dhihi jiray kaada qalbii an yatiir qalbigayga wuxuu sigtay markaa gaal bu aan umursa islaamin qur-aankii baa saameeyey halkaasaa laga soo raacay iimaankiisi ilaahay la doonay subxaanah qur-aankii khushuucdii qalbiga ay u gashay waa kii islaamay radia allahu canhu ardaa jubayr binu mucim ibnu cadiy baabun wuxuu ku saabsan yahay bayaan caddayn anna sacya sacyiga la soconaya ama oradka yaan ku dhex jiro sacyigiibaa magac looga dhigay inta la ordi waa in yar oo u dhaxaysa safa iyo marwa oo intii togga waagi hore uu ku oli jirayah ummunaa haajara ummu ismaaciil waa qisadii bashuurkeeda dheereed fisaxiixa ku imaan doonta waa kii marka ay kolle xagga u ordaysay kolle xagga iyadoo wiilkeeda biyo u raadinaysa intii toggaheed weeye marka sacyiga laakiin hadda magac oo safa iyo marwo dhexdooda dawaafka la socda ayaa sacyi loo bixiyey bayna safaa safa iyo walmarwati marwa ruknun sacyigaasi waa rukni laa yasicu alxaju xajka ma asaxayo ilaa bihi sacyiga ee lala imaada mooyeen sacyiga bayna safa marwa waajibaat lxaj ma ahee arkaanulxaj buu ka mid yahay oo qofkii ka tagaa xajkiisa waa buray saas way macnaha rukni macnihiisu waxaa weeyaan waa shayga aan laa yujbaru bidamin dhiig iyo neef baan gowrici iyo waan soomi iyo laguma kabo waajibaadka kale waxaa weeyaan rukniga ama waajibaadka haddii qofka uu ka tago sida alixraamu min almiiqaat oo kale dawaafu alquduum cinda alqaadiira biwujuubihi eh, dawaafu quduumka raby اljimaar dhagax tuurka almabitu limusdalifa wuxuu ahaa eh, eh, eh, wuquufu carafa ilaa quruubi shamsi wuquufu carafa waa rukni laakiin ilaa quruubi shamsi ayay qoraxda laga rito waajibaatu xaj bay ka mid yihiin intaa ninka ka taga waxaa laga rabaa inuu neef gowraco ama soomo laakiin rukni qofka hadduu ka tago xajkiisaasi ka kac weeyaan marka sacyiga bayna safa walmarwa wuxuu ka mid yahay arkaanta xajku ka mid yahay wuxuu kaloo ka mid yahay arkaanta cumrada oo xaj iyo cumro midna ma ansaxayaan haddii safo iyo marwo dhexdooda aan toddoba jeer la soconin qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala xadaana abu mucaawiyata dariir muxamed binu khaasim can hishaam ibni curwata bni zubayr can abiihi curwa bni zubayr can caaisha radia allahu canha qaalat qaala wuxuu yidhi curwe qultu lahaa caaishaan waxaan ku idhi buu waa habareertiis habareertiis weeyaanoo asma bint abubakar iyo caaisha bintu abubakar bay ahaayeen marka wuxuu le waxaan ku yidhi inta cilmiga badanna iyaduu ka qaatay waxbadan buu ka bartay innii anigu buu dhihi jiray curwa ku yidhi la adunnu waxaan u arkaa oon u malayn rajulan nin low lam yaduuf hadduunan ninku una dawaafin qofku bayna safaa safa iyo walmarwa marwo dhexdooda hadduunan qofka uuna sacyi la imaanin maa darrow waxba inuu dhibaynin ayaan u arkaa buu yidhi waxba ma soo gaaraya wax dhibaatoo ka soo gaari ma jirto hadduu qofku sacyiga la imaan waayo sidaasaan anay arkaa buu yidhi qaarada caaishaa waxay tidhi lima oo araggaas xaggeed ka keentay ood leedahay hadday sacyi bayna safa walmarwa la iska daayo waxba dhibaato ma leh hadaasi xaggeed u cuskaraysaa qultu waxaan idhi lianna allaha tacaala ilaahay baa yaquulu wuxuu leeyahay ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah shaahidka lama gaarin ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima halkaas markaa falaa junaaxa qofkii safa iyo marwa soo xajiya faman xaja albayta aw ictamara soo xajiya falaa junaaxa calayh korkiisa wax junaax iyo dembi iyo ifmia ma saaro an yatawafa bihima inuu dawaafo tan marka wuxuu yidhi hadduu inuu dawaafo dembiba ka soo gaarin hadduu ka tagana hadduu ka tagana waxba dembi kama soo gaaraya liannahu rafcu ljunaax iyo laa junaaxa iyo waxay ka dhiman tahay siyaqda lagu yaqaano ibaaxada ayay ka mid tahay laakiin siduu u qaatay maaha qofkii dawaafa safo iyo marwa dembi ka soo gaari mahayo macnaheeda ma aha qofkii ka taga qofkii ka taga dembi ka soo gaari mahayo way kala tahay marka caaisha radia allahu canha fahamkeeda aayadda si u fahamsan tahay fiiri faqaalad waxay ku tihi maa faqaalad waxay tihi caaisha maa atama allaahu adna sidaasaa baad leedahay waajib iska dhaaf iyo sunno xataa sunna iyo waajib iska dhaafe rukni arkaanta ka mida wey maa atamalaw ilaahay ma taam yeelayo xaja mri'in qof xajkiis walaa cumratahu cumradiisa ilaahay ma taam yeelayo oo xajkiisii iyo cumradiisiba waa khidaaj waaye oo ma taam noqonin qofka hadduuna dee salaada taam yeelin rukni buu ka tegay waa burtay salaada waxba kama jira wey xajkana waa saas arkaan buu leeyahy maa atama allaahu xaja mri'in walaa cumratahu lam yaduf aan dawaafin bayna safaa safa iyo walmarwa marwa safa iyo marwa qofkaan dawaafin xajkiisa iyo cumradiisa ilahay uma taabyeelin waxba ma dhammaystirin saas wey horta tire waa xukunkii masaladan in arkaanta uu ka mid yahay sacyiga bayna safa walmarwa walow kaana kamaa taquul saad u fahantay aayaddu hadday tahay lakaana aayadda lafdigeeda wuxuu noqon lahaa falaa junaaxa calayhi qofka korkiisa dembi ma aha anlaa yatawafa bihima inuusan awaafin dembi kama soo gaarayo ayadda saasuu ahaan lahaa lakiin aayadda maxay tihi inuu awaafo dembi kama soo gaarayo iyo inuusan awaafin dembi ka soo gaaray way kala tahay hadduu qofka uu ka tegi karo waxaa la dhihi lahaa qofkii ka tagaa oon awaafin dembi kama soo gaari karo kama soo gaarayaa la dhihi lahaa wa hal tadri ma ogtahayse tahayse fii ma kaana daak arrinkaasi wuxuu ahaa iyo sababtiisii ma garan aayadda markay leedahay falaa junaaxa calaya an yadawafa bihima qofkii dhawaafa safa iyo marwo dhexdooda dembi ka soo gaari mahayo aslan maxaa dembiba loo sheegay waxaa loo sheegay waxaa loo sheegay dad baa u arki jiray in safa iyo marwo oo la dhawaafo dembi uu ka soo gaarayo islaamka ka hor dad baa saa u arki jiray jaahiliyadii markaasaa la leeyahay war dembi naga soo gaari mahaye min shacaa'irillaahi bayba ka mid tahayba dembi kaama soo gaarayo ee waxay ka mid tahay madaahirta iyo calaamaadka diinta lagu muujiyo ayay ka mid tahay safa iyo marwa marka waxay leedahay ma garanaysaa wahal tadrii fiima kaana daak arrintaasi junaax kaa soo gaari maayo haddaad dhawaaftada waxa loo keenay sababtayday ma garanaysaa sababu nuzuuli ilaaya aayadda sababta ku soo degtay inamaa kaana daak arrinkaa wuxuu ahaa anna alansaara nimankii reer ansaareed ee reer madiina ah ee aws ee khasrajka ahaa kaanuu waxay ahaayeen yuhiilluun intayna islaamin ka hor way soo xajin jireen iyagoo gaalo ah kaanuu waxay ahaayeen yuhiilluuna kuwa xarmada oo soo niyooda xaj filjaahiliyati jaahiliyadii markii la jiray islaamka ka hor lisanamayni laba sanam daraaddood bay u soo xajin jireen calaa shati albaxri badda xeebtoodana yaallay yuqaalu la yidhahda lahumaa labadaa sanam iisaafun iisaaf iyo wanaa'ila ayaa la dhihi jiray uma yajii'uuna markaasay imaan jireenoo fayaduufuun waxay dhawaafi jireen bayna safa safa iyo walmarwa ayay dhawaafi jireen uma yaxliquuna timahay xiihan jireen timaha ayay xiihan jireen falamma jaءa alislaamu markuu islaamka yimid karihuu waxay naceen an yaduufuu inay dhawaafaan baynahumaa safa iyo marwa inay dhawaafaan maadaama jaahiliyadii ay sanamkaa dartii ay u imaan jireen ayib uma karihuu an yaduufuu inay dhawaafaan baynahumaa liladii liajli ladii bay u naci jireen arrinkii dartiis kaanuu yasnacuuna ay samayn jireen fi ljaahiliyati darteed bay u nici jireen hadda inay islaamka gudihiisay safa iyo marwo u dhowaadaan qaalad waxay tihi faanzla allahu caza wajal ilahi wax soo deji ina safa walmarwa min shacaa'ir illaahi shacaa'irta ilaahay ee diinta lagu baahiriya calaamaadka diinta lagu oogo ayay ka mid tahay oo qofkii safa iyo marwo adaarta soo socdo diinta shacaa'irteedii buu oogayaa oo muujinayaa faman xaja albayta wictamara falaa junaaxa calayhi qofkaas dembi korkiisa maaha iyo dawafa baynahum dawaaf ila akhir alaaya qaalad waxay tihi fadaafuu ee awaafa war dawaafa bay tihi aan ka tegine halkan xadiidkan xoogoo waxaa ku jira wahmi ah oo axaadiista kale ee nabiga calayh isalaatu wasalaam macnihiisoo dhanba macnaha xadiidkan waxaa soo galay khata baa ku jira xadiidkan isaga dabcan khata'ana ruwaadda qaar unbuu ka ahaaday alfaadda xadiidkay soo socotay riwaayaadka kale ee mashhuurkae fii hada albaab ayaana fasiraysa marka xadiidkan wuxuu ka shuduuday oo ka shaaday axaadiista inteedii kale macnihiina waa iskhilaafayaan kow khilaafka u koowaad waxaa weeyaan masaladan uu leeyahay inamaa kaana daka ana alansaara kaanuu yuhiluuna fi ljaahiliya lisanamayn calaa shati اlbaxri badda xeebteeda laba sanam oo taallo oo iisaaf iyo naa'ila la dhaho iisaaf iyo naa'ila waa laba sanam oo oolli jiray safa iyo marwa shadulbaxri makana bad uma dhowo jiddaa ugu dhow wax bad ah marka ma aha iisaaf iyo naa'ilo meeshii yaalleen shadulbaxrie waxay yaalleen safa iyo marwa ayay yaalleen halkaasay ooli jireen dad marka gaalo ah oo islaamka ka hor ayaa intay soo xajiyaan waxay u soo xajin jireen isaaf iyo naayila oo safa iyo marwo yaalla ayay u dhawaafi jireen haddii islaamkii uu yimid oo shirkigii iyo kufrigii iyo asnaamtii oo dhanba la tuuray bakhtigii oo dhan la tuuray oo tawxiid la qaatay hadday markaa waxay dhaheen waa seeha waa yahay safa iyo marwa awal sana baan u soo u mari jirraye maadaama oy diin timido tawxiidiin wa sanamka aan ogaana wuxuba inuunan ahayn u dhowaan mayna safiya marwa dembi baa naga soo gaari ayay dhaheen markaasaa waxaa la yidhi faman xaja albayta wictamara hadda xaj iyo cumro weeye waxa meesha loo yimide falaa junaaxa calayhi an yadawafa bihima shacaa'iru ilaahay iyo diin koryeeliddeed iyo muujinteed baan hadda loo samaynayaaye sanam iyo isaaf iyo naa'ilo la yidhahdo looma xajinaye ogaada ah, dembi kaama soo gaaraayo alla dartii markaad u samayseen isaaf iyo naa'ila halkaa amaa waxa shadulbaxri xagga xeebta yaalay waa sanam kaloo la yidhaahda manaata manaata daaqiya ayaa la dhihi jiray qolaa waxaa jirta marka manaata daaqiya u soo xajisa asaguna oo xajkooda waxay u imaan jireen manaata daaqiya yay u imaan jireen sanamkaa meeshaa yaalla lasoo barakaysan kadib baa kacbada la imaan la dawaafi safa iyo marwana loo dhowaan maayo maxaan loogu dhowaanaynin manaataa cadhoon sanamkii manaata aha yaa cadhoona maxaa ka doonteen iisaaf iyo naa'ilabaa safa iyo marwan yaallee xagga maxaad u aadeenoo aniga ii khilaafteen marka siuuna ilaahoodii iyo sanamkooda u caroonin yaa safiya marwo bannaanka laga istaagi soo maaratid labada qoloba marka waxay u arkeen junaax dembi kuwo waxay dembi u arkeen markii horeba safiya marway mari jireenoo labada sanafee iisaaf iyo naa'ila ah ayay u dawaafi jireen hadda diin baa timida marka waa dembiye safiya marwo u dhowaan mayno dembi maahe sanam ilxaaqiye alla dartii hadda u xajiya oo min shacaa'irillaahi u xajiya ayaa la u dawaafa kuwii dhihi jireen manaata daaqiyahan u xajin jirayoo wa ilaa khiirii dhihi jirayna ee u arki jiray inuu safa iyo marwo la tago inay dembi ku tahayna dembi ma ahee iisaafu iyo naa'ilana meesha laga qaad manaata daaqiyana la jirtariyoo laga teg hadda safa iyo marwo waa la wada leeyahaye min shacaa'irillahi bay ka mid noqdeene faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayh yadawafa bihimaaya ku socdaa la yidhi sameeya arrintaa ayadaa labada qolaba marka junaaxi ay u arki jireen ayaa waxaa la yidhi falaa junaaxa calayhima halkan marka waxaa weeyaan khada waxaa weeye in la yidhaahdo iisaaf iyo naa'ila yaa shadulbaxri yaallay halkaasay yaalleen halkaasaa marka khada uu ka jiraa ee iisaaf iyo naa'ila waxay ahaayeen bay dhahaan culamaau taariikhi iyo qisasku iyo muxuu ahaa eh, usduuraa jirta dhehaysa iisaaf nin buu ahaa naa'ilana naag bay ahayd oo dadkii jurhamka ahaa ee deganaa maka ayay ahaayeenoo kacbadii ku sinaysteen kacbadii ayay ku sinaysteen dhexdeedii famasakha allaahu subxaanahu wa tacala ilahay baa maskiye oo badelay yaa bedelay marka dhagaxyaa laga dhigay halkaasay marka ooli jireen dadkii marka kacbada agteeda intay dhagaan baa lagu cibraa qaaran jira faactabiruu ya ulabsaar waa lagu cibra qaaran jiray ninkii kacbada ilaahay ku xadgudba dembi kula yimaada nuduqu min cadaabin aliim weeyaan wakaasay ku cibra qaata markii dambena odayaashii dambe gadaal ka yimid waxay dhaheen war labadoodaba ilaahba ayagaaba ilahay aan caabudno ayaa la yidho shaydaankiibaa u qurxiyey halkaasay ka soo jeedeen qaala waxadaana abubakr bin abi shayba xadaana abu usaama qaala xadaana hishaam binu curwa akhbaranii abi qaal qultu licaayishan waxaan ku idhi ma araa calaya aniga korkayga oo ma arka junaaxan dembi allaa atadawafa inaana dawaafin bayna asafa walmarwa safa iyo marwa haddaan dawaafi waayo dembi iga soo gaari maayaan baan u arkaa qaalad waxay tihi caaisha lima oo maxasaa u leedahay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi liana allaha caza wajal ilaah yaquulu wuxuu leeyahay ina asafaa safa walmarwata buurta marwe ah min shacaa'iriillaahi bay ka mid yihiin muuqaalka diimeed ee lagu muujiya ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa oo ilaahay lagu waxiido amar alla lagu qaatay ka mid yihiin faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaha calayhi yadawafa bihimaa inuu dawaafo aayaddaas leedahay qofkii dawaafa dembikaasu ka soo gaari mayso haddii la yidhi kii dawaafa dembi kama soo gaarayana kadeke iskaga tagana sidoo kale weeye halkaasuu marka la aaday caaishana sabuunusuulka bay garan oo qur'aanka inaad garanayso sabuunusuulkiisu qayb weyn bay waxay ka qaadanaysaa fahmu nusuus ama naska iyo muraadillaahi aayaddan inaad fahamto sababta ood garato sababta ku soo degtay ayaa qayb weyn ka qaadan caaishana faqiihad bay ahayd mufasirada radia allaahu canha sidaasaan ul idhi faqaalad caaisha waxay tidhi low kaana kamaa taquul saad leedahay hadday aayaddu macnaheeda ahaan lahaa lakaana lafdiga aayaddaa wuxuu noqon lahaa falaa junaaxa calayhi qofka dembi kama soo gaaraayo anlaa yatawafa bihimaa inuuna dawaafin oo iskagaba tago dawaafkii sacyiga bayna safa walmarwa dembi kama soo gaaraysa lafdigu saasuu ahaan lahaa inamaa unzila waa la dejiyey haadaa aayaddan waxaa lagu soo dejiyey fii unaasin dad min alansaar reer ansaareeda oo kaanuu ahaayeen idaa ahalluu markay xarmadaan oo soo xajiyaan ahalluu waxay u soo xajin jireen limanaata manaatastadam la yidhaahdo manaata daaqiya fi ljaahiliyati islaamka ka hor falaa yaxilu lahum manaatan xaggee yaallay shadulbaxri buu yaallay meel mushallal la yidhaahdo oo ah xagga qudayd meel la yidhahdo dhinaceeda yaalla ku yaal ayay maaratay ooli jiray waa manaata daaqiya mushallal oo jaanib alqudayd ah halkaasuu ooli jiray xagga xeebta ah falaa yaxilu lahum oo bannaaneen an yatawafuu inay dawaafaan bayna safa safa iyo walmarwati xalaal ooma ooma bannaaneen maxaa yeelay safa iyo marwo rag kala ku diiqaaya oo laba sanadoo iisaaf iyo naa'ilaa u yaallaanoo kuwaasaa marka ku ciyaaraaya oo ku dawaafaya oo ku cibaadaysanaya marka haddaan aadno isaaf iyo naa'ila manaataheennibaa caroon bay dhihi jireenoo dembi weeyaan bay dhihi jireen markaasaa waxaa la yidhi war hadda diin baa timid oo taxwiid baa yimide idinkuna khalad baa ahaydeen kuwana khalad bay ahaayeen sanamka la tuur allah la caabudaya la waxidaya qofkii dawaafo wax dembigo ka soo gaari ma jirto bale min shacaa'irillahi bay ka mid tahay oo arkaanta xajkay ku jirtaaye ogaada falamaa qadimuu maca anabiy markay nabiga calayhi salaam nimanka ayaga hee manaata u soo xajin jiray islaamay nabigay la socdaan maanta lilxaji xajatulwadaac dakaruu waxay sheegeen oo xasuusteen daalika arrinkaasi lahu nabigu u sheegeen oo waxay dhaheen nabi allahu jaahiliyadii safiya marwa mamnuuc bay naga ahayd dembi baa un arki jiray faanzala allahu tacaala hadihi alaaya falaa camrii ayadana soo degtay oo dembi ma ahe min shacaa'irillahi weeye kuwii isaaf iyo naayilo ag taagnaan jirayna markii tawxiidka yimid waxay dhaheen eh, safa iyo marwayaana u dhowaane dembi weeyaane maxaa yeele waag jaahiligi baan ordi jiray idinkana waxba dembi korkiina ma ahoo hadda alla loo maraayaa oo loo cibaadaysanayaa baa la yidhi caaisha waxay tihi falaa camrii baan ku dhaartay ama waa iska eh, dhaar ahaan bay og tahay xaqiiqatulxalif ma aha maa atama allaahu ilaahay ma taam yeelo xaja man qof xajkiis lam yaduf bayna asafa walmarwa safa iyo marwo qofkaan la imaanin sacyigoodii xajkiisiiyo cumradiisii midna ma dhammaystirraoo rukni dhan baa ka maqanoo baail weeyaan qaala xadaana camru naaqid bn abi cumara jamiican can ibni cuyayna sufyaan qaala ibn abi cumar xadaana sufyaan qaala samictu zuhriya yuxadid can curwa bni zubayr qaal qultu licaaisha waxaan ku yidhi zawji nabi sala allah alay wasalam maa araa ma arko calaa axadin qof lam yaduf bayna safa safa iyo walmarwa aan dawaafin shayan wax ka soo gaaraya dembi ah oma arko wamaa ubaalidanna kababalihi allaa aduufa inaana dawaafin baynahumaa intaan kacbada dawaafaan iskaga tegi qaalad waxay tihi bi'sa maa qultu waxaa tiraa baasle leanna waa war weyn warkan dawaafkii dhannaaye sacyigiibu wuxuu yidhi qur'aankii baan ka fahmay si khaldan buu u fahmay qur'aankii tafsiirkii qur'aanka caaisha kamuuna qaadanin culimmadii iyo saxaabadiin aayaddaa fahamkeeda kamuuna qaadanin xogow macnihii carabigahaa u muu u maleeyey sidaas marka mafhuumka asaga ee mafhuumulmukhaalafadaah ayuu la soo booday marka waa laga jiday yabna ukhtii walaasha wiilkeediiow waxaad tidhi khada weeyaan khalad ah daafa rasuulullah nabigaaba dawaafay calayhi salaam bayna safa walmarwa wa almuslimuuna muslimiintiina way wada dawaafeen fa kaanad waxay noqotay safa iyo marwe oo ladhexdooda la socdo sunna dariiqa yaa loo jeeda maanta sunnadan sunnadan ma aha tii yuhaabu faaciluhu walaa yucaaqib taariku la dhihi jiray ma aha ee waxaa weeyaan sunna way ka guda weyn tahay waxay noqotay sunna ay shariica wa ariiqa ayay noqotay islaami ah oo nabiga calayh salaam looga dayanaayo laakiin waajibaadkii iyo arkaantii bay ka mid tahay yadu wainamaa kaana man ahalla sababtii bay sheegtay waxay tihi inamaa kaana man ahalla limanaata daaqiya sanamka manaata la yidhahda daaqyada allatii bilmushallal meesha mushallal la yidhahda yaalla mushallalla qudayd buu u dhow yahay laa yaduufuuna bayna safa walmarwa maynan dawaafi jirin falamma kaana alislaam waxaynu u dawaafi jirin waxaa weeye de ayagu sanabkoodii manaata halkaasay ku soo mareen safa iyo marwana isaaf iyo naa'ilaajo cid kalaa iskaleh reere kalaa iskaleh falamma kaana alislaam sa'alna anabiya nabiga calayh salaatu wasalaam baa waxaan weydiinay can dalika maxaan samaynaa hadda faanzla allahu caza wajal allah soo dejiyey ina asafa walmarwa min shacaa'ir illah faman xaja albayta wictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima walow kaanat kama taquul aayadda macnaheeda hadduu sidaa u fahantay ay ahaan laheed lafdiga sida loo akhrinaya ma noqdeene lakaanad lafdiga aayadda waxay noqon lahayd falaa junaaxa calayhi qofka dembi korkiisa ma saara anlaa yatawafa bihima inuusan tawaafin dembi ka soo gaari maayo dembi ka soo gaari maayo dayib qaala zuhriyu fadakartu dalika liabi bakr bin cabdiraxmaan bin xaaris bin hishaam baan u sheegay buu yidhi xadiidka caaisha faacjabahu dalika waa cajab geliyey fahamka caaisha iyo tafsiirkeeda iyo sababu nusuulka aayadda iyo say u kala qaaday iisaaf iyo naa'ilo iyo qolo ah iyo qolo manaatadaaqiya ah oo intaba falaa junaaxa iyo tafsiirkii curwa binu zubayr sida ay u baabi'isay wa qaala markaasuu wuxuu yidhi abu bakr bin cabdiraxmaan ina hada alcilmu kan waa cilmi cilmi weeye riwaayooyinka qaar ina haada la cilmun ah, waa cilmi iyo faham daqiiq ahoo aayaddan fahamkeedii si fiican ay caaisho u fahamtay walaqad samictu rijaalan isaguna wuxuu ku daray rag baan maqlay min ahli ilcilmi culammada ka mida ah oo yaquuluuna le inamaa kaana man laa yaduufu bayna safa walmarwa dadka aan safa iyo marwo aan dawaafine min alcarabi carab ah dadkaan safa iyo marwo dawaafin ee carabti kale ah waxay dhihi jireen ina dawaafana dawaafka annaga bayna haadayni alxajarayn labadan xajar iyo labada dhagax iyo labadan buuroodoo safa iyo marwo ah min amr jaahiliya umuuru jaahiliyay ka mid tahay dadkii dawaafi jiray jaahiliya bay ahaayeen sidaa darteed iyaana dawaafil islaam baa yimide yay dhihi jireen wa qaala alaakharuuna kuwo kalena waxay dhihi jireen min alansaar reer ansaareeda inamaa umirnaa biawaafi bilbeyt kacbada inaan dawaafnaanana amray walam nu'mar bihi nanama amrin bihi dawaaf aan bayna safaa safa iyo walmarwa aan dawaafno nama amrin markay soo degtee walyatawafuu bilbeyt alcatiiq oo safa iyo marwana aan la sheegin oo nusuulu suurat albaqara ay ka dambaysay waxay dhaheen waaga horena asnaab iyo saafiya u dawaafi jiray haddana markii sharcigu yimid walyadawafuu bilbayt alcatiiqu maan haynaa safaya marwo lama sheegin marka inaan u dhowaana safaya marwo dembi weeyaana asnaam iyo jaahiliyaan u dhawaafi jirrayn labadii oo laisku daray yaa faanzala allahu caza wajal liannahu sababu nusuulku akara min sabab akara min sabab aayadda way ku degi kartaa akara min sabab faanzala allahu caza wajal ina asafa walmarwa min shacaa'ir illah qaala abubakr bin cabdiraxmaan fa araaha anna intaanasaan maqlay marka faaraha aayadda waxaan u arkaa inay qad nazalad ku soo degtay fii haaulaa'i wa haaulaa'i kuwan iyo kuwanba kuwii safa iyo marwa ka istaagay oo yidhi waa umuuru jaahiliya iyo kuwii marka horeba aan imaan jirin ee manaato taagnaan jiray labadaba inay kusoo degtay baan u arkaa ayuu leeyahay قال وxadثna محaمد بن رافع xadثna xujayم بن مثنى xadثna layث بن سacد عن cقyل عن بن شهاaب أنه قاaل abaranii curwa bnu zubayr baa ii warramay qaala sa'altu caaisha su'aalay wasaaqa alxadiida binaxwi wa qaala fi lxadiidi falama sa'aluu rasuula allah nabiga calayh salaam markay weydiiyeen can dalika arrinkaasoo faqaaluu ku dhaheen yaa rasuula allah inaa kunaa waxaan ahay nataxaraju kuwa xaraj iyo dembi isku xumbaara an naduufa inaan dhawaafnaan dembi u arki jiray bisafa safo iyo walmarwata marwa inaan dhawaafno dembi baan u arki jiray dembi baan u arki jirradaasi waa kuwii dee manaata u soo xajin jiray wey oo u arki dambi ay ku tahay iyo kuwii markii dambe islaamka qaateen dhihi jiray war umuurujaahiliya asnaam baad caabudi jiraye ahu dhowaanna waa dembi labadiiba faanzala allah caza wajal wuxuu ku soo dejiyey ina safaa min shacair illah faman xaja albayta wctamara falaa junaxa aleyh an yadawaafa bihima qaalat caaisha waxay tihi qad sanna rasuulu llah nabiga calayh salaam baa jideeyey adawaafa dawaafka baynahumaa safa iyo marwo dhexdooda la socdo falaysa liaxadin qof oo ma an yatruka dawaafa dawaafka inuu ka tago bihima safa iyo marwo dawaafkooda inuu ka tago qofna ooma bannaano liaxaddinta maxaa loo wadaa liaxadin araada alxaja walcumra liaxadin araada alxaja walcumra qof ama jaaa bilxaji walcumra ku yimid laakiin qofka aan markaas xaj iyo cumro midna ku joogin ama xajkiisii cumradiisii dhammeeyey ee raba kacbada inuu iska dhadhawaafo qofka asaga ah sacyi laguma laha kuwa xajka qaarinka ah ama mufridka ah hadday dawaafulquduum markay dhawaafaan kacbada ay sacyigii bayna safa walmarwa la imaadaan hadhow dawaaful'ifaadada sacyi miyay la imaanayaan haddana ya maya soomaana sheegin baabaan soo marray sooma baabun ana asacya walmarwa laa yukarar mise waa kaaw soo socda mana soo marray qaala waxadaanaa xarmala ibnu yaxya tujaybi qaala akhbaranaa ibnu wahbin cabdullahi akhbarana yunis can hishaab can curwa bn zubayr ana caaisha akhbaratu ana alansaara reer ansaar kaanuu waxay ahaen qabla an yuslimuu intaynan islaamin hum ayaga iyo waqasaanu ree qasaan yuhilluuna way soo xajin jireen limanaata waa qaar ka mida manaata daaqiya oo mushallal yaallay fataxarajuu waagii islaamku markuu yimi taxarajuu dembi bay isku xumbaareenoo an yatuufuu inataxarajuu waxay isku dembi xugmi jireen an yatuufuu bayna safaa safa iyo walmarwa marwa iyo safa inay dhawaafaan bay dembi u arki jireen oo asnaamtii kalaa taallo ayaga koodii manaatuu ahaa wa kaana daalika inay sidaa yeelaanna wuxuu ahaa sunnatan waddo iyo dariiqo iyo waddo fii aabbaa'im aabbayaashood ay ku raaceen aabbayaashood bay kaga degan jireen oo man axrama almanaata waata sunnadii manaata qofkii u soo xajiya lam yaduf bayna safa walmarwa liwujuudi iisaafin wanaa'ila laba sanama oo kuwo kalaa halkaasi iskuu tegey wa inahum sa'aluuhu rasuula allah nabigay waxay weydiiyeen calayhi salaam can daalika xiina aslam markay islaameen yo waxay dhaheen safa iyo marwo dembi baa u arki jiray inaan tagnee ka waran hadda faأnزl اllah عaزa wajل fii dalika ina الsفa wاlmarwa min shacaa'ir الlah faman xaja اlbayta wاctabara falaa juنaaxa عalayh an ydhawafa bihima man tadawca khayra fain allah shaakir caliim kuwii safa iyo marwo dhawaafi jiray jaahiliyadii ee u dhawaafi jiray isaaf iyo naa'ilana markii islaamka uu yimid oo walyad oo wafuu bilbayl catiiq la yidhi oo ay garteen inay asnaam ay u socon jireen waxay arkeen dembi baan naga soo gaari hadda uma dhowaanaynay dheheen oo iyaduna lilaahi ha loo dawaafo qaala waxadaana abubakr bin abi shayba xadaana abu mucaawiya can caasim caasim bnu sulaymaan alaxwal can anas bni maalikin qaal kaanat ilansaaru ansaar waxay ahayd yakrahuuna kuwa naca an yatuufuu inay dawaafaan bayna safaa safa iyo walmarwa marwa ayay nici jireen oo laba macnoba way u nici jireen laba kooxood wey waa laba qolo qolob walbaba tubay wataan xataa naزlat ina asafa walmarwa min shacaa'ir illahi ka degto faman xaja albayta wاctamara falaa junaaxa calayh an yadawaafa bihima baabun waa kan baabkaan hadda ishaarahaya bayaan ana sacya sacyigu laa yukarar inaan la soo celcelinaynin asacyu bayna asafa walmarwa sida dawaafka kacbada maaha kacbada dawaafkeeda haddaad xaj u tagto saddex dawaaf ayay leedahay dawaaf alquduum iyo dawaaf alifaada iyo dawaafu alwadaac laakiin sacyigu hal mar on weeyaan haddaad dawaafka u horraysay kacbada markaad dawaaftaba aad sacya ku darto ma soo celinaysid haddaad dib iskaga dhigato markaad dawaafulquduumka la timaado aanad sacyiga raacinina dawaafulifaadaha gadaashiisaad yaad la imaanaysaa dawaafusayigaad la imaanaysaa sacyigaad la imaanaysaa qaala xadaanii moxamed binu xaatim xaddaana yaxya bnu saciid cali bnu jurayjin qal aqbarna abu zubayr annahu samica jaabir bn cabdillahi yaquul lam yaduuf innabiyu nabiga ma sacyinin dawaafka maanta waa sacyi ayaa loo jeedaa walaa asxaabuhu iyo saxaabadiisu bayna asafa safa iyo walmarwa ilaa dawaafan waaxidan ee ilaa sacyan waaxida hal sacyi oo toddobadaas jeera ah unbuu nabigu la yimid bacda dawaafi alquduum ayuu la yimid bacda dawaaf rifaadana waa u dibdhigi kartaa waxadaana cabd bnu xumaydin qaala akhbaranaa maxamed bnu bakrin qaala akhbaranaa ibnu jurayjin bihada اlislaam mila waqaal ilaa طawaafan waaxidan dawaafahu اlأwl dawaafkii hore ee dawaafulquduum markuu la yimid dawaafkii sacyiga ee u horreeyey kaasuu ku kaaftoomay ee markii dambe ee uu dawaaful ifaadaha u yimid sacyi lama imaanin rasuulka salى اllahu alيh alih wasalam baabun istixbaabu idaamati alxaaji qofkan xaajiga ah inuu daa'imaa sunno ah altalbiyata talbiyada talbiyada waa labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ina alxamda wanicmata laka waalmulk laa shariika lakada wey yaa talbiya la dhahaa waad wadi haddaad xaaji tahay xaggay ku dhammaani ramyu jamrat alcaqaba markii la gaaro dhagaxtuurkii jamratulcaqaba maalinta tobnaad ayaan soo marray in jamratulcaqaba la tuuranaayo keligeede markaasaa la joojinayaa marka waa e, e, idaa balaqa iyo indamaa e, xiina rama labada riwaaya ku imaan doonta marka markuu gaaray buu joojiyey iyo markuu rama marka riwaayatu rama iyo riwaayatu balaqa waxaa lagu kulminayaa rama bimacnaa sharaca markuu guda galay dhagax tuurkii jabratulcaqaba oo intuu gaaray dhagax tuurkii isku diyaariyey ayuu joojiyey talbiyadii maxaa lagu bedelay allahu akbar baa lagu bedelaya oo dhagaxa markaad tuuraysaba allahu akbar allahu akbar allahu akbar baad dhehaysa markaad dhagax tuurayso halkaasaa la gelin talbiyadii halkaas ku istaagtay amaa cumro haddaad ku timaaddo talbiyadu laga bilaabay markaad xarmatay ood cumrada ku dhawaaqday way socon ilaa dawaafkii cumrada kacbada aad ka gaadho markaad kacbada gaadho dawaafkaad bilaabaysaad joojinaysaa qaala xadaanaa yaxya bnu ayuuba qutayba bnu saciid bnu xajar qaaluu waxay dhaheen xataa yashraca fii rami jumrat alcaqaba yowma naxri qaala xaddaana yaxya bnu ayuub qutayb bnu saciid bnu xujr qaaluu waxay dhaheen xaddaana ismaaciil xaa waxaddaana yaxya bnu yaxya walafdu lah qaala akhbaranaa ismaaciil bnu jacfar can moxamed bin abi xarmalata can kuray mowla bni cabaasin can usaama binu zaydin radia allahu canhuma qaal saxibu rasuulilah wabnu xibihi saxaabiyun ibnu saxaabiyin qaa'id min quwaadi saxaaba buu ka mid ahaa usaama binu zayd isagoo dhallinyaro ah ayuu hogaamiyey ciidan weyn oo lagu wajahay dowladdii markaasi ugu xoog badnaydee dowladdii la dhihi jiray reer ruom ee yurubkaha ayuu hogaanka calanka loo dhiibay oo la yihi hogaami isagoo labaatan gaarin qaala wuxuu yidhi radiftu rasuul allah nabiga calayhi salaam baan fangal u ahaa oo hash uu saaraa yaan gadaal ka saaraa min carafaat min carafaat ilaa ayna carafaat buu ka soo fuulay ilaa xaggee la soo gaadhay ilaa ya ilaa musdalifa musdalifa ilaa minana yaa la saaraa ya alfadal alfadal ibnu cabaas yaa la saaraa falama balaqa rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam marka carafa laga soo butaacay gabalkii baa dhacay sidii loo taagnaa carafa gabalka hadduu dhacay waa soo dhaqaaqay nabiga calayh salaam falama balaqa rasuulu sal slam ashicba markuu nabiga soo gaaray goshii meel marka dambe caan noqotay oo umaradii iyo madaxdii ay degi jireen bay noqotay nabiga calayh salaam ma degine intuu ku soo xaajo gutay buu socodkiisii soo watay falama balaqa rasuulu sal slam ashicba goshii markuu marayo alaysara markaad u soo socoto xagga musdelifa bidix bay kaa qabani waa meel gol ahoo buuro u dhexaysa alladii duuna musdalifa waa gosha musdelifo ka sokaysa markuu nabiga maraayo anaakha hashiisii buu fadhiisiiyey markaasuu deena xaggaa iyo goshi aaday fa baala waa soo xaaji nabiga waa soo kaadiyey uma jaa'a waa yimid nabiga calayh salaam sababtu calayhi alwaduu alwaduu weysadii oo biyihii ah ayaan ugu shushubay buu leeya usaama binu zayd waa khaadimu rasuulilaah qofka biyo lagu shuba way bannaan tahay weysadii weysanaay baan ugu shushubay nabiga calayh salaam fatawadaa waa weysaystay nabigu wuduuan weyse khafiifan fudud wuduuan khafiifan xagga tirada ama me xagga isbaaqa labada waa la yidhi lakiin riwaaya waxaa imaan doontaa lam yusbiq nabiga calayh salaam biyo badan oo uu ku xeel dheeraaday xubnihii ma ahayna biyo khafiifa in yaroo khafiifiyo weyse yar oo khafiifuu nabigu weysaystay oo uu rabo nabiga cibaaduu ku jiraa inuu weyse la'aan noqonin buu rabaa rasuulka calayh salaam oo haddaad carafo ka imaan haddaad musdele ka socota haddaad dawaafka kacbada intaba inaad weyse qabtaa fiican weyse qabku sidiisaba waa cibaado aad u wanaagsanoo qofka mu'minka ah inuu daa'imaad fiican oo uu caado naftiisa oga dhigo inuu weyse qaato markuu gurigiisa ka baxayaba weyse uu ku baxaa fiican ilaa naftu ay sijiye iyo dabeecad u noqoto ayb uma qultu waxaan ihi asalaata yaa rasuul allah salaaddii nabi allow maqrib baa la joogaa waad weysaysatay maan tukanno faqaala wuxuu makaankeeda iyo mawdiceedu amaamaka hortaada weeye meeshaan ku tukan meenne musdelifo markaan tagnaan tukanaynaa wixii oo maqhribkii dib loo dhigay yaan xilliga cishaha jamcinaynaa buu yidhi asalaatu amaamak taas waxaa laga fahmayaa xusnu ricaayati nabiyi sala allah alay wasalam liummatihi haddii uu nabigu ku tukan lahaa meeshaas ummaddiisa sunno dhihi noqon lahayd way ku tukan lahaayeen halkaasaa la isku imaan lahaa marka carafaa laga yimid welina lama deginoo culayska lama dejinnin dadki waa daalan yahay meel dhexdaa intii lagu yardego oo la tukadoo la weysaystooo la xaajo guuta kadib haddana mar labaad halla guuray noqon lahayd mashaqiya culays ayuu noqon lahaa saas darteed buu nabiga wuxuu yidhi masiirkeenniiyo socodkeenni baan wadanaynaa musdelifaan ku tukanaynaa sidaasaa hadyigii nabiga noqotay sala allah alayh wasalam asalaatu amaamak farakiba rasuulu llahi sal slam wuu fuulahashiisii xata ata almusdelifa musdelifuu nabigu tegey fasallaa musdelifuu ku tukaday maqhribkiiyo ceshihii oo la jamciyey uma radifa alfadal hadduu waagad baryey oo salaaddii subax la tukaday oo si fiican waagu u caddaaday mashcarulxaraam waa kii nabiga ku ducaystay wadkurullaha cinda almashcari alxaraam kadib ka soo dhaqaaqay waxaa hasha haddana la fuulay alfadal binu cabbaas rasuulallahi sala allah alay waslam qadaata jamcin subaxdii musdelifa jamci waa musdelifa subaxdaasna waxaa la fuulay hasha alfadal binu cabbaas ilaa iyo jamaraadkii waa kii la saaraa qaala kurayb baa wuxuu yidhi faahbaranii cabdulahi bn cabaas wuxuu ii sheegay can ilfadl wuxuu iga sheegay ana rasuula allah nabiga calayh salaam lam yazal inuuna ka zuulin yulabii inuu la beegsanayo xataa balaqa aljamra ilaa jamradii uu ka tegey jamradee wey jamrada maalinta tobnaad dhagaxa la tuurta magaciis ya jamratu alcaqaba amaa kow iyo tobnaadka iyo labiy tobnaadka iyo saddex tobnaadka meeqa dhagax baa la tuurtaa ya saddex baa la tuurtaa midka jamratu lcaqabada xagga makay xigtaa markaad mino ka soo dhammaato irifkeeda xagga maka ah ayay jamratulcaqaba ku taallaa maalinta tobnaad marka dhagaxii koobaad waa soo dhaafi tiirkii labaadna waa soo dhaafi ka saddexaad baa caqabaa laakiin kowdii tobnaadka labiy tobnaadka saddex tobnaadka waxaa la tuurtaa saddexdii isku xigtay waxaa laga soo bilaabi midda xagga mino xigta oo la yidhaha jamratu suqra taasaa laga soo bilaabi addunyana waa la yidhaahdaa kadibna jamratu wustaa dhexda ku jirtaa la tuuri kadib jamrat alcaqaba maalin walba waxaa lagu dhufanayaa mar walbaba dhagaxii walbaba toddoba dhagaxoo yaryar ayaa lagu dhufanaya haddaad maalintii tobnaad jamrat alcaqaba sabca xasayaad aad ku dhufatay toddoba dhagax ku dhufatay saddexda maalmoodoo kalena jiirkii walbaba aad toddoba dhagax ku dhufan maalin walbaba halkaas waxay noqonaysaa toddobaatan dhagax oo yaryar ah yaad isticmaashay toddobaatan dhagax oo yaryarah yaad isticmaashay maalintii u horraysay toddoba dhagax bay ahayd toddobaatankii meeqa ka soo hadhay lixdan iyo saddex baa ka soo hadhay lixdan iyo saddexdaas u qaybi saddex dhagax oo mid walbaba la tuuraayo mid walbaba afariy toban lagu tuuraayo saddex dhagax oo mid walbaba lagu tuuraayo meeqa koo iyo labaatan miya koo iyo labaatan ah, koo iyo tobnaadka iyo labiyo tobnaadka iyo saddexiy tobnaadka markaa saddexdaas maalmood dhagax walbaba waxaad ku dhufatay toddoba dhagax ayaad ku dhufatay meeqay noqotay koo iyo labaatan bay noqotay koo iyo labaatan halkii dhagax saddex markaas dhagaxoo min koo iyo labaatan markay isku noqdeen lixdan iyo waxay isku noqonayaan saddex toddobadii maalinta tobnaad aad tuuratay soo ku darso sabciina xasaad toddobaatan quru wax baad isticmaalaysaa oo xaaji walbaba uu ku dhufanaya meesha iyada ayib qala wxadana isxaaq bn ibrahim wcali bn khashm kilaahuma can ciisa bn yunas qala ibn khashm abarana ciisa an ibn jurayjin qaala abaranii cada akhbaranii ibnu cabaasin ana nabiy sal la ala slm ardafa alfadla fadl buu fangeliyey min jamcin musdelife laga soo bilaabo qaala faahbaranii ibn cabaas wuxuu ii warramay ana alfadl oo walaalkiisa akhbaro inuu u warramay ana nabiya sala allah aleh wasalam lam yazal inuu ka suulin yulabii inuu labeegsanayey labayk allahuma labaykedii uu ka soo bilaabay ixraamka iyo xarmashada waa waday mararka la fadhiyo ee mine iyo musdelife iyo carafe iyo waa layska nasanaya marka la dhaqaaqayo la socdo wey xataa ramaa jamrat alcaqaba ilaa jamrat alcaqaba uu ka tuurtay ramaadaa marka balaqa iyo ramaadaasi bimacnaa sharaaca markuu guda galay oo u gaadhayba waa joojiyey ilan allah akbar baa bilaabane qaala waxaddaana qutayba bnu saciidin qaala xaddaana ley aw xaddaana ibnu rumxin qaala akhbarana leyt can abi zubayr can abi macbadin mowla bni cabaasin can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaas can ilfadl bni cabaasin wa kaana radiifa rasuuliillaah nabigu la saara hasha calayhi salaam fagalwaha annahu qaala wuxuu yidhi fii cashiyati carafa galabtii carafa galabtii carafa usaamaa la saara laakiin waa la wada socdaa waqadaati jamcin linnaas iyo subaxdii musdelifo laga kallahaayey nabigu wuxuu ku yidhi xiina dafacuu dadku markay soo dhaqaaqeen calaykum bisakiina waxaad laasimtaan oo qof walbow aad ku sifaysnaataa degganaan orod iyo dadka inaad jiidho iyo iska ilaaliya wa huwa nabiga wuxuu saa lahaa wa huwa asaga oo kaafun reebreebaaya naaqatahu hashiisii ayuu reebaya sayna dadka u dha ordinayaan u ordin xataa dakhala muxasaran togii muxasar ahaa buu nabigu calayh salaam gaaray wa huwa min mina minuu ka mid yahay laakiin minan buu u dhow yahay xaqiiqata waxay wada leeyihiin minana kama tirsanaa musdelifana kama tirsana waa mandiqa yar oo u dhaxaysa musdelife iyo mina udhaxaysa muxasar toga ku yaallaa waa meeshii lagu halaagay abraha iyo ciidankiisii asxaabulfiil qaal halkaa markuu nabiga maraayo wuxuu yidhi calaykum bixasa alkhadaf dhagaxa aruursada alladii yurmaa bihi aljamra jamratulcaqaba loo socdaa waa maalintii ciiddeeda tobnaad dhagaxa isagaa ah jamratulcaqaba quruuraxaad ku dhufan doontaan aruursada faqaala wuxuu yidhi fadl lam yazal rasuulu llahi sal slam kama zuulin yulabbii inuu labayk allaahuma leeyahay xataa rama aljamra ilaa jamrat turideeda uu ka gaadhay oo uu ka bilaabay ayb quruurax yaryarba soor eh, baxas alkhadaf dhagaxa quruuraxa ee eh, yaryarka ee laisku fariinoo kale wax yar weeyaan manaha wax yar weeye markuu nabiga loo soo guray isagoo hashii saaranbu wuxuu yidhi limil haada farmu war kanoo kale wax ku tuura kanoo kale wax ku tuura iska ilaaliya dhagaxyaha waaweyn buu nabiga sala allah alay wasalam dhihi jiray qaala waxadaaniihi zuhayr binu xarb qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin can ibni jurayjin qaala akhbarana abu zubayr bhada اlisnaadi hayra anahu lam yadkur fi اlxadiiثi walam yazal rasuulu اllahi salى اllah alay waslam kamazuunu yulabi inuu la beegsanaayo xataa rama aljamrata ilaa jamradii caqaba uu ka tuuray wazaada fii xadiiihi wanabiyu sala allah alay wasalam yushiiru biyadihi gacantiisuu ishaaraya kamaa yakhdifu linsaan midla xasi lkhadf insaanka siduu u faniinoo kale dhagaxaasoo kale soo qaata buu dhahayay dhagax yar oo sida midka fariinkaoo kalea mila calaykum bixasa alkhadf dhagaxa fariinka oo kale markuu lahaa yuu gacantiisa ishaaraya rasuulka sala allah aleh wasalam qaala waxadaana abu bakr bin abi shayba xadaana abuaxwas salaam bnu sulaym salaam ibnu sulaym alxanafi can xusayn ibnu cabdiraxmaan asulami can kaiir ibni mudrikin can cabdiraxmaan ibnu yaziid qaala wuxuu yidhi qaala cabdulaahi baa wuxuu yidhi ibn mascuud wanaxnu bijamcin annagoo musdelifo joogno wuxuu yidhi samictu aladii waxaan maqlay rasuulkii unsilad calayhi lagu soo dejiyey suuratu lbaqara rasuulkii lagu soo dejiyey calayhi salaam oo waxaan maqlay yaquulu leh fii hada almaqaam meeshan hadda aan taagnahay musdelife labayk allaahuma labayk oo musdelifo marka la joogo talbiyada way soconaysaa gaar ahaan marka la dhaqaaqay la socdo qaala waxadaanaa marka alladii unzilat calay cabdullahi bn mascuud hays baa yahay markii uu dhagax tuurka ka hadlaya jamrat alcaqabana unzilat calayh suurat albaqara halkan buu ka tuuranayay buu dhihi marka suurat albaqara waxaa si gaara ah lagu sheegay lianna albaqara sinaamu alqur'aan waa qur'aanka baarkiisi weeye waa la yidhi waxaa kaloo la yidhahda suurat albaqara waa suuradaha agga xajka iyo marka laga hadlaayo ogu badan ee ka sheekeeya wey xajka taqriiban eh, intaasoo maqdac ayay xaj kaga hadlaysa weliba si faahfaahsan ay oga hadashay xajkiiyo cumradii oo la taam yeelo iyo qofka muxasarka ahee laga xanibay xajka gaari waaya iyo wuxuu samayn lahay waxa ku waajibi lahaa iyo qofka eh, wax maara tibihiisa xiiray oo kafaarat اlada asagana wxii lagu yeelan laha laga rabay iyo qofka mutamatica ah ee bilcumrati ila alxaji mutamatica ah in asagana fidye laga rabo liman lam yakun ahluhu xaadir ilmasjid alxaraam ilaa laga hadlay alxaj ashhuru macluumaad kadib deena adkaartii iyo muxuuha ducadii iyo arrimihii la sameynaya carafa oo laga yimaaday iyo waxaasoo dhan mashcaru xaraam iyo laga sheekeeyey ayaamaha mina ee saddexda udkurullah fi ayaam macduudaat intaba waa si fiican bay u faahfaahisay suurat albaqara marka wuxuu leeyay suurat albaqara oo xajka ka sheekaysa nabigii lagu dejiyey calayhi salaam annagoo musdelifo joogna yaan وxadثna سuرayج بن يونس qال xadثna هuشhaيم بن بشير أخبرna حuسين بن عبدالرحمن عن كثير بن مdرك الأشجعي عن cبدiرحمن بن يزيد أنa cبداللahi لbا wuu la beegsaday xiina afaada markuu ka yimid afaada min jamci musdelifa carafuu ka yimid habeenkii musdelifa la barya haddana musdelifa laga dhaqaaqaya xaggaya mina faqiila waxaa la yidhi acaraabiyun haada midkan asaga maalintii ciidda aheed ee tobanka aheed bishu ee mina loo socday dhagax tuurkii aminka labayk allahuma labayka ku haya ma reer baadiye cusuboo aan arrimahan waxba ka ogeyn baa cilmiga ku yaryahay saasay ku dhaheen ninka saa ku leeyihin waa cabdullaahi ibnu mascuud min fuqahaai saxaaba afqihu saxaaba ka mid aha da saxaabada ugu faqiihsan buu ka mid aha ibnu qayim aljawsiya fii kitaabihi iclaamu almuwaaqiciin can rabbi alcaalamiin wuxuu u qaybiyaa saxaabada koox koox buu qaybiyaa xagga fiqiga iyo ijtihaadka iyo fatwada kuwa u horreeya ku daraa ninkaasay ku leeyihin acraabiyun haada ma reer baadiya faqaala markaasuu cabdullahi ibn mascuud wuxuu yidhi cabdullahi baa wuxuu yidhi annasiya annaas dadku ma halmaameen hadyigii nabiga calayh salaam iyo sunnadiisii am mise way baadiyoobeenoo bay oga tageen ah, samictu ladii nabigii baan maqlay unsilad la dejiyey calayhi suuratu albaqara yaquul isagoo leh fii hada almakaan meeshan oo musdelifo laga dhaqaaqo dhagax tuurkii loo sii socdo labayk allaahuma labayk isagoo laha maqlay ilaa dhagax tuurka jamratulcaqabe laga gaaro way soconaysaa qaala xaddaanaa xasan alxalwaani ibnu cali xaddaanaa yaxya bnu aadam xadaana sufyaan can xuseyn bihada lisnaad qaala waxadaaniihi yuusuf ibnu xamaad almacniyu qaala xadaana ziyaad yacni albakaa'i can xusayn bn cabdiraxmaan asulami can kaiir bni mudrik alashjaciy can cabdiraxmaan ibni yaziidin walaswad ibnu yaziid qaala waxay dhaheen samictu waxaan maqlay samicnaa waxaan maqlay cabdالlah bn mascuudo yaquulu le bijamci musdelifa samictu aladii nabigii baan maqlay unzilat calayhi suuraة اlbaqara hahuna meesha yaquul asagoo le labayk allahuma labayk uma labaa walabayna macah ibn mascuud waa la beegsaday annagana waan raacnay buu leehay radia allahu canhum jamiican baabu talbiya talbiyada iyo labayk allaahuma labaykada waa tawxiid iyo iijaaba iyo inqiyaad iyo ilaahay oo la ogol yahay oo xajiyadii uu yidhi laga jawaab bixinaayo atalbiya watakbiir iyo takbiirto allah akbar la yidhaahdo fi dahaabi marka la aadaayo min minbidahaabi marka laga tegaayo min mina marka mino laga tegaayo ilaa carafaata carafana loo socdo fi yowmi carafa maalinta carafa markii mino laga baxaayo subaxda sagaal ay tahay bisha dilxija ee carafo loo sii socdo subaxdaasi waxaa kuu bannaan allahu akbar iyo labayk allaahuma labayka iyo wixii dikri iyo subxaan allah iyo tahliil intaba way ku bannaan tahay marka ah, talbiyada keligeed ma ahee kalena waa ku darydari kartaa khayra xaddaana axmed binu xambal wa moxamed bin muhanna qaala xadaana cabdulahi bn numayrin xaw xadaana saciid bn yaxya alamawi xadaana abi qaala jamiican xadaana yaxya bnu saciid can cabdillahi bn salama can cabdilahi bn cabdilahi bn cumar can abihi qaal qadownaa maca rasuuli ilahi baan ka lahnay sala alla alay slam min minaan ka ka lahnay ilaa carafaat baan u ka lahnay mina almulabbi qaar naga mid ah waa la beegsanaya labeyka buu lahaa wa minaa waxaa naga mida almukabir mid allahu akbar lahaa qaala xaddaana moxamed bn xaatim haruun bn cabdilaahi wayacquub addawraqi qaaluu waxay dhaheen akhbarana yaziid bn haaruun akhbarana cabdاlcaزiiz bn abi salamata bn jashuur can cumar ibn xusayn can cabdilaahi bn abi salamata can cabdilaahi bn cabdilaahi bn cumar can abii aabihiis cabdillahi bn cumara radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuna maca rasuuli illah nabiga alayh salam baan la soconnay fii qadaatin subax fii qadaati carafa subaxdii carafa loo kalahay oo mina laga baxay fa mina waxaa ka mid aha naga mid aha almukabir ku allahu akbar leh wa mina almuhallil mid laa ilaha ila allah loo la beegsanaya faama naxnu annagu fanukabiru allahu akbar baan lahayn nabigana waa maqlaya calayh salaam waa u qiray qaala qultu waxaan idhi wallahi baan ku dhaartay lacajaban minkum qaala qultu ninka la yidhaahdo cabdullaahi bin abi salamata almaajishuun yaa wuxuu leeyahay uu la yaaban yahay raggii taabiciintaha ee saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam soo gaaray saxaabaduna nabiga calayhi salaam warkoodii ka warramaaya iyo ficilkiisa ka warramaaya ayuu leeyahay wax la yaab laa tihi fursad baa ina dhaaftay markaad leedihiin qaarkaana labayka bay lahaayeen qaarkaana allah akbar bay lahaayeen garanay taas nabiga asagu ma labaykadu ku jiray mise takbiirtii allah akbartu ku jiray maxaad weydiin weydeen wallaahi lacajaban minkum kayfa lam taquuluu maxaad u dhihi weydeen lahu nabiga lahu saxaabiga maadan ra'ayta rasuul allah nabiga adiga maxaad ku aragtay calayhi salaam yasnacu asagoo samaynaya maxaad u dhihi weyde ilaana wuxuu nabiga la yimid baa mar walba lasii afdala inkastoo haddee taqriirtu iyo ogolaashaha saxaabada waxay samaynayeen uu maqlay u daayayba ayadoba war xadii nabi bay noqon xadiid nabi bay noqon dabcan saxaabada nabiga calayh salaam way dadaaleen waxaa nabiga weydiin lahayn o dhan waynoo weydiiyeen wayna na soo xumbaareen ridwaan ullahi calayhim jamiican qaala xaddaana inuu nabiga uu calayh salaam ficilkiisii iyo qowlkiisii iyo taqriirkiisu intuba sunnadii iyo hadyigii bay soo wada gelayaan waxadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can moxamed bin abi bakr athaqafiy annahu sa'ala anas binu maalik buu weydiiyey wahumaa qaadiyaan anas bay la kallahayaan carafaa loo socdaa min mina minaa laga kallahay ilaa carafata loosii kallahayaa waxay weydiiyeen anas kayfa kuntum maxaad aheedeen seed aheedeen tasnacuuna kuwa sameeya fii hada alyowm maanta oo kale maanta sagaalaadka oo kale markaad mino ka tagtaan carafo u socotaan maca rasuulillah nabigana aad la socotaan calayhi salaam maxaad samayn jirteen faqaala anas wuxuu yidhi kaana yuhillu lmuhilu midka tawxiidsan waa tawxiidsan jiray minaa naga mida falaa yunkaru calayhi laguma inkiri jireen wayukabiru lmukabiru ka kibaaranna waa kibaaran jiray minaa naga mida falaa yunkaru calayhi lama inkiri jirin saas saasuu arrintu waasac bay ahayd qala xadana surayd bn yunusin xadana cabdاlah bn raja can musa bn cuqba qaala xadanii mxamed bn abi bakrin qaala qultu lianas bn malik waxaan ku yidhi qadaata carafa subaxdii carafo la siikallahay maa taquulu fi talbiya hada alyowm maantoo kale labayk allaahumada ma soconaysa qaala wuxuu yidhi sirtu waxaan socday hada almasiira socodkan ay la socoto oo kale maantaoo kale maca nabiyi nabiga calayh salaam baan meeshaan la maray nasiibkii badana wa asxaabihi asxaabtiisa yaan la socday famina almukabiru ku kibaaran allahu akbar allahu akbar leh wmina muhalilu mid tawxiidsanaya laa ilaha ila allah iyo labayk allahuma le walaa yaciibu axaduna cala saaxibihi mid naga midaana saaxiibkii ma ceebayn jirinoo war maxaad leedahay ma dhihi jirinoo waxaasoo dhan khayr iyo wanaag iyo dikri ilahi wey liiqaamati dikri ilahi baa loogu talagalay baabulifaada ifaadada min caraf tegitaanka iyo butaaca laga soo butaacayo min carafaati alcarafa ila lmusdalifa musdelifana la soo aadi waistixbaabi salaatay ilmaqribi maqrib iyo walcishaa in jamcan musdelifo lagu tukado jamcan xaalay jamc yihiin bilmusdelifati in lagu tukado fii hadi leyla habeenkaas habeenka carafa inti laga yimid musdelifo la yimid in musdelifo lagu tukado wuxuu jamcu ta'khiir maqribka waqtigiisi baa la dibdhigaya cishaha waqtigiisa laisku keenaya sidaa wey xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can muusa bn cuqba can kurayn mawla bni cabaas can usaama bni zayd anahu samicahu wuxuu maqlay nabigo isaamo yaquulu leh dafaca rasuulullah nabiga calayh salaam baa ka dhaqaaqay min carafa carafuu ka dhaqaaqay xataa idaa kaana bishicbi markuu goshi marayo nasala nabigu waa ka degay hashiis fabaala waa soo kaadiyey uma tawada waa weysaystay walam yusbiqul wuduu weysadii kuma xeel dheeraanin faqultu lahu waxaan ku idhi nabiga asalaata maqribkii baa la joogaa qaala wuxuu yidhi asalaatu salaada meesha lagu tukan amaamaka hortaada weeye musdelifaan ku tukan doona musdelifa ayaan ku tukanayna jamcu taakhiir farakiba nabigu hashiisii fuulay falamaa ja'a musdelifa markuu yimid nazala hashii ka degay fatawadaa waa weysaystay tajdiid lwuduu waay kii hore isbaaq ma ahayn faasbaqa alwuduua waysada dambuu nabigu ku xeel dheeraaday uma uqiimat isalaatu salaaddii baa loo oogay fayaa la aimay aqim fasalla almaqriba maqribkii buu tukaday uma anaaha kullu insaan maqribku markii la tukaday waa geeloo taagan awrtoo taagan yuu anaaha wuxuu fadhiisiyey oo juwiyey kullu insaanin nin walba baciirow neefkii geelahaa buu fadhiisiyey fii manzili meeshuu rabacaaw inuu dego uma uqiimat alcishaau cishiiba haddana la aqimay markii geeli la fadhiisiiyey kadib fasallaahaa cishii buu nabigu tukaday walam yusalli ma tukanin baynahumaa dhexdooda shayan sunno sunnana lama gelinin marka halka waxaa weeyaan masalat almuwaalaat labada salaadood la jamcinaayo in muwaalaad la sameeyo la xidhiidhiyo waxba shardi ma aha tanaad tukatay tii kale xoogow biyo haddaad cabti iyo haddaad rirtigaada fadhiisiisi iyo haddaad xoogow meesha haddaad istaagto soo noqoto dan ka soo qabsato muddada dhibaato maleh dhibaato ma biqiimati salaat riwaayo kale soo socotana saasay xoojinaysaa hal aqima ayayba leedahay marka waa riwaayatu cabdullaahi muxuu ahaa riwaayatu usaama ibnu zayd riwaayatu usaama ibnu zayd laakiin riwaayadii aan soo marray jaabir bnu cabdillaahi maxay lahayd yaa sheekh ya biaadaanin waaxidin waiqaamatayn axsanta Ah, waa la aadaami waa la aimi maqribkaa la tukan haddana waa la aimi cishi baa la tukan marka waa hal aadaanay laba aqim waay riwaayatu jaabir baa marka xoog badan lianna fiihi ziyaaratu cilmin wa ziyaaratu iqatin maqbuula jaabirna waa ninkii la socday nabiga calayh salam xadiidkii deeraa kaa ka wariyey sala allah aleh wasalam ayib qaala waxadaana moxamed bn rumxin akhbarana leyd can yaxya bni saciidin can muusa bni cuqba mawla zubayr can kuray mawla bni cabaas can usaama binu zaydin qaala insalafa rasuulu llah nabigaa soo gadoomay bacda dafca markuu ka soo dhaqaaqay min carafaatin carafa ayuu nabigu gadoomay wuxuu u leexday ilaa bacdi tilka shicaab buuro badan baa geesaha kaa xiga mid ka mida gosheeduu ku leexday lixaajati inuu soo xaaja guto darteed buu gosha ugu leexday oo waa isqarin jira rasuulka markuu xaaja gudasho u socdo kaadina allah ka dhige rasuulka sala allah caleh wasalam waa isqarin jire waa fogaan jiray idaa dahaba almadhab abcada nabiga alayh salaam waa fogaan jiray idaa dahaba madhaba abcada isara abcad rasuulka sala allah alay wasalam waa fogaan jiray markaa shicbigii goshii aaday waa soo xaaja gutay waysadii yuu leeyahay usaame fasababtu calayhi min almaa markaasaan biyihii oo shushubay faqultu waxaanin atusallii maqrib sooma tukanayno faqaala wuxuu almusallaa makaano tukashada maqhribka amaamaka hortaada wey ah, musdelifaan kuu tukan doona hal mar deegaanka naga ahaato oon degna oon maqhribka cishaha halkaasaa lagu tukan xadana abubakr bn abi shayba qal xadana cabdulahi bn mubaarak xaw xadana abu kurayb walafdullah qal xadana mubaarak can ibrahim bn cuqba can kurayb mawla bn cabaasin qaala samictu usaama bn zaydin yaquul afaada rasuulu llah nabiga ka soo dhaqaaqay calayh salaam min carafaat falama intaha ila shicbi gashi markuu maraayo nazla waa degay fabaala waa soo akaadiyey walam yaqul usaama ma dhihin araaqal maaha sarbeeb iyo afka kama leexinin kaadi ee wuxuu yidhi baala markaa araaqalmaa biyuu daadiyey oo loola jeedo kaadi iyo sarbeeb muuna isticmaaline baala buu yidhi waxba kolka ceeb ma aha qaala fadacaa bimaa'in biyuu u yeedhay nabiga fatawalla waa weysaystay wuduan weyso laysa bilbaaliqi weyse aan lagu xeeldheeraanin oo khafiif ah qaala faqultu waxaanu yaa rasuul allah asalaa salaaddii sooma tukanayn qaala asalaatu amaamak tanbiih lmafduuli lilfaadil qofka laga fadli badan yahay qofka faadilkae ka fadli badan ama inuu baraarujin karo mararka qaar an usaamo u hadlay in arrintaa bannaan tahay oo nabiga ala salaam nisyaan iyo halmaan baa ku dhici karee bal xasuusi buu islahaa laakiin nabiga calayh salaam waa u caddeeyey wuxuu yidhi nisyaan ma ahee meeshaasa ku tukan rabnaa ah. qaala uma saara waa socday xataa balaqa jamca jamci waa musdalifo magaceeda fasalla almaqriba walcishaa buu ku tukaday waxadadana isxaq bin ibrahim aqbarana yaxya bn aadam qala xadana zuhayr bnu khaytama xadana ibrahim bn cuqbata qala aqbarani kurayb annahu sa'ala usaama binu zayd kayfa sanactum maxaad samayseen xiina goortii radiifta rasuulallah nabiga aad la socotay cashiyata carafa galabtii carafa faqaala wuxuu yidhi ji'na shicba goshii baan imaanay alladii yuriiku nnaasu dadki fiiri meeshii nabigu ku degay calayh salaam ee intuu ku xaja gutay uu ka dhaqaaqay markii dambe dadka iyo madaxdii intay ku degaan baa salaaddii maqrib lagu tukanba mukhaalafa weeyaan alladii yuriiku naasu dadka ay meesha ay degaan fiihi makaanka lilmaqhribi maqhrib dartii ay u degaan nabiga maqhrib kuma tukanin halkaa nabigu waa degay calayh salaam uu soo xaja gutay faanaaqa rasuulula nabig alay slam hashiis intuu fadhiisiyey naaqatahu iyo wamaa la soo kaadiye wama qaala ma dhihin haraaqalmaa biyuu daadiye ma dhihin uma dacaa bilwaduu'i weysuu nabigu u yeedhay fatawada waa weysaystay wuduuan weyse laysa bilbaaliqi aan dheerayn faqultu waxaan ya rasuul asala maqrib sooma tukanayn faqaal asalaatu amaamaka way kaa horraysa meesheedii farakiba waa fuulay hashiisa xataa ji'na musdalifa musdelifaan gaarray faaqaama almaqriba maqribkuu nabiga aqimay yani aqima buu yidhi waa la aqimay uma anaaqa annaasu dadkii waxay fadhiisiiyeen fii manaazilihim meeshay degi lahaayeen bay geeloodii fadhiisiyeen walam yaxulluu laakiin rarka kamayna dejinin xataa aqaama alcishaa alaakhira cishii baa haddana loo aaqimay fasallaa waa tukaday uma xalluu kadib marka cishihii la tukaday baa awrtii oo rarka la fadhido yaa laga dejiyey rarku hadde waa wax iska yar ah, waa kaan soo marray asma radi allahu canhu markay xujuun maraysa maxay dhihi jirtay sala allahu calayhi aki dhihi jirtay aki ah, ka jirtay eh, eh, khifaafu alxaqaa'ibi qaliilat lswaadi waakay dhihi jirta yar bay ahayd uma xalluu markaasay deena ka fureen awrti qultu waxaan fa kayfa facaltum xiina asbaxtum hadduu waagii inii baryo habeenkii toban ay bishu ahayd dilxija ee musdelifo wada barideen waaga hadduu barye maxaa samayseen qaala radifahu lfadl binu cabaas usaame wuxuu le anigu iga wareegtay fadl binu cabaas baa nabiga ku wareegay calayh salaam usaame xaggee u dembeeye isaga wuxuu le wandarartu ana anigu waxaan raacay oo la dhaqaaqay la raacay fii subaaqi quraysh quraysh kuwoodii sii dhaqay ee sii horreeyey yaan anigu raacay calaa rijlay lugahaygaan ku socday buu lugahayga kuwii dhaqaayeen oradka badnaa soconayay kuwii baan raacay lugteeda ku baxay ana wuxuu ka wadaa asaga waxaa lagu daray kuwii ducafada carruurta yaryareed haweenka xusxuslaa qofka xanuunsan dadkaasoo dhan habeenka musdelife ay xujayada iyagu waxaa la siq dhexe yaa markuu dayaxa dhaco dayax tobnaad ah dayax bisheeda ay toban tahay markaasaa waxaa leeya waa akhruleylkeen dhaqaaqa waa iska sii soconayaan zaxmadii cariirigii dhaafayaan minay sii tagayaan minay sii tegi dadka intiisa kale salaad subax markay tukadaana waaga caddaado ayay ka soo dhaqaaqayaan musdelifa laakiin hadda dadki waxaa wey waa la butaacay waa la qulquli socodkii la bilaabo musdelifo markii la tago laguma istaagi maayo dadka badan oo ka mid a dad badan baa ku istaagayni si ay u wadaan baa qoraxda waagaba wuxuu ugu baryey kacbada kacbadaba waagaba markao beryin ba kacbada qaar dawaafayaan markaasaa deen ciiddii reer maka yaa lala ciidaysan laakiin nabig sala allah alay wasalam dadka ducafadana wuxuu yidhi sii socda weliba markii waaga uu inii bariyo riwaayanka qaar qoraxda ay soo baxdo jamratulcaqaba markaa tuurta suga dadka intooda kalena musdelifa baryayaanoo halkaasayba salaadis ku tukanoo kadib bay ka dhaqaaqayaan musdelifa oo barqin bay mina imaanayaan qaala xadaana isxaaq bn ibraahim qaal ahbarana wakiic xadaana sufyaan can moxamed bn cuqba can kurayb can usaam bn zayd ana rasuula اlahi sal l slam lama ata naqba markuu nabigu yimid goshi naqbigu waa shicbidii alladii yanzulhu lumanaa waagii dambe madaxda ay degi jireen nazla nabigu meeshaasu intuu degay fabaalakaadiya walam yaqul ma dhin ihraaqa uma dacaa biwaduu'in weysuu nabigu u yeedhay fatawada waa weysays wuduu'an weyse khafiifan fudud faqultu waxaa ya rasuula allah asalaa faqaala asalaatu amaamak salaadda meeshaa ka hortayna ku tukanayna ayb meeshan marka masaladan in meesha nabiga calayh salaam uu ku leexday xaaje gudasho darteed loogu leexdo ma sunna mise maya saxaabada qaarkood cabdullahi bin cumar oo kale meesha markuu maraayo waa ku leexan jiray kusoo xaaji gudan kaadibu iska raadin waa soo weysaysan dabtuu nabiga sameeyey calayh salaam laakiin ficilkaas culimmadu waxay dhahaan nabiga ooma samaynin lilcibaada lilcibaada ooma samaynin qasadkiisi ma aheen qasadkiisa lilcibaada ma aheene nabigu xaaje gudasho u leexday calayhi salaam waxaa nabiga looga dayda ee sunnada ahee ajir iyo hawaab lagaa siinayo cibaadada ahna waa wuxuu nabigu u sameeyey cibaado iyo muxuu ahaa tashriic ama sunno ama wujuub ah taas way waxa nabiga looga dayanaya sala allah alay waslam ama umuuraha caadigaa ah ee hadday noqoto meelo uu maray iyo xaajo gudasho iyo kada iyo cuntadii iyo waxaas iyo labsigii iyo arrimaha umuuraha sunna caadiya weeyaan laakiin maxabo iyo jeceyl nabiga loo qabo sala allahu aleyh wasalam darteed saxaabadu way samayn jireen xataa umuurahaas aan biqasdi lcibaada ahayn way samayn jireen maxabada nabiga ay u qabaan calayhi salaam iyo raacidiisa xataa cuntada uu nabiga jecel yahay ayay qaarkood jeclaan jireen qaala waxadaanaa cabdi bnu xumaydin akhbarana cabdirazaaq akhbarana macmar ibnu raashidin can izuriy can cadaan mawlaa sibaacin can usaam binu zayd annahu kaana radiifan rasuulilahi buu ahaa xiina afaada min caraf u ka soo dhaqaaqay falama ja'a shicba anaaqa raaxilatu u fadhiisiiyey uma dahaba ila alqaa'idi maxalu xaajihi qaa'idka waxaa la dhahaa meesha lagu xaajo guto alard almudma'in munkhafid ayaa la dhahaa kadibna saxaradii baa qaa'id lagu magacaabay marka asalkeeda halkaasu laakiin ahaa falama rajaca sababtu calayhi min alidaawa ubbadii biyaheedubbada biyaha ku watay yaa noogu shushuday nabiga fatawallah waa weysaystay uma rakiba hashiisii buu nabiga fuulay calayh salam uma ata lmusdalifa fajamaca biha musdalifuu ku jamciyey bayna almaqrib walcishaa biyaha nabiga uu ku weysaysanayey waxaa ku sugan fii musnadi axmed inay ahaayeen maau zamzam maau zamzam marka waa biyo mubaarag ah laakiin waa lagu xaajo gudan waa lagu weysaysan waa lagu qabaysan waxba dhibaata ah ma laha qaala xaddaana zuhayr bnu xarbi qaala xaddaana yaziid bnu haaruun abarana cabdilmalik bin abi sulayman an cada can ibni cabaas ana rasuul alahi sala allah aleh wasalam afaadla min caraf uu ka soo dhaqaaqay wa usaama binu zaydna ridfuu fangalkiisu ah gadaal buu ka saar raasha qaala usaama famaa zaala yasiiru inuu nabigu socdo calaa hayatihi hay-adiisaasuu iskaga socday deganaan iyo tartiib xata ataa jamcan ilaa musdelifo uu ka tegey qaala xadaana abu rabic zahrani wqutayb bnu saciid jamican xamaad binu zayd qala abu rabi xadaana xamaad n hisham an nabiy qaala suila usaama waxaa la weydiiy waana shaahidun anoo goobjoog ah oo qaala sa'altu usaama bnu zayd baan waxaan su'aalay wa kaana rasuululahi sal slam baa ardafahu fangeliye min carafaat laga soo bilaabo hasha nabiga la saarraaye waxaan su'aalay qultu ku idhi kayfa kaana yasiiru rasuulullah nabiga see u socday calayh salaam xiina afaada min carafa markuu carafa ka soo dhaqaaqay qaala kaana yasiiru lcaraq yasiiru wuxuu socday nabigu eh, yasiiru lcanaqa canaqa waxa weeyaan waa deganaan iyo tartiib faida wajada fajwa markuu helo meel yar bannaana nasta waa dhaqaajin jiray nasta waa xogow surca iyo degdegaa la socoto canaqa ka koraysa ayib fooqa alcanaq buu ku dhihi doonaa qaala waxadadana abu bin abi shayba qala xadadana cabdi bnu sulayman wacabdullahi bnu numayr wxumayd bn cabdiraxmaan can hishaam bn curwa bihada isnaad wazaada fi xadiidi xumayd qaala hishaam wanasu fowqa alcanaq canaqii oo iska tartiib caadil iska soconayay haddii meel bannaana la arko hashiisu nabigu waa yar siidayn jiray oo xarig u siidayn jiray waa markuu zaxmo ay jirto cahiri jirtana baabuurku inuu isku dayo inuu khadka ka leexdo waddadiis waddada ahayn khaldan u qaado ma bannaana laakiin markii meel bannaana uu helo waa yar eriyi waxba dhib ma laha xadana yaxya bnu yaxya abarana sulayman bnu bilaan yaxya bnu saciid abarana cabdi bnu thaabir an cabdاllah bn yaziid alkhadami xadaahu an abaa ayuub ahbarahu annahu sallaa maca rasuuli illahi buu tukaday sal slam fi xaajat alwadaa almaqriba waalcishaa bilmusdelifa lagu tukaday oo laba mar baa salaadaha xujaydu ay jamciyaan salaadna waa duhurkii iyo casarkii carafa jamcu taqdiim buu laakiin ka ahaa casarka la soo raray midna waa maqribka cishaha marka carafa laga yimid musdelifa jamcu taakhiir waaye kuwaas xadana qutayba bnu saciid bn rumxn alay bnu sacdin an yaxya bnu saciidin bihada isnaad qaala ibnu rumxn wuxuu yihi fi riwaayati can cabdillaahi bni yaziid alkhadabi wa kaana amiiran cala alkuufa kuufuu amiirkii ahaan jiray cala cahdi bni zubayr cabdillahi bni zubayr xilligiisii waxadana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maaliki can ibni shihaab can salim bn cabdilah can ibni cumar ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam sala almaqriba maqribkii wاlcishaa bilmusdelifa jamiican jamc buu ku tukaday jamcu taakhiir waay waxadaanii xarmala marka waa jamcan waqasran ogow jamcan waqasra maqribkii saddexdiisii baa la tukan laba qasriya laba gaabiya maqrib cishihii laakiin laba ragcadood baa la tukan oo maqribkiina la raaciyey jamcan waqasra waxadaanii xarmala bnu yaxya akhbarana ibnu wahbin akhbaranii yunus can ibni shihaab ana cubayd allahi bn cabdillahi bni cumar أخبره أن أbاه قال جمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم وxuu جمعiyey بين المغرب والعشاء بجمع مزدلفة laysa بينهma سجدة wax suno ah oo u dhexayso ragcadoo la tukaday ma jirin وصلى المغرب مغربkiina wuu tukaday نبgu ثaلاثa ركعات saddex ragcadood وصلى العشاء ركعتين فكاana cabداللahi wuxuu يuصلي kii tukana بجمعi kadalika sidaas xatىa laxiqa bالlahi تaعaaلى ila ilaahay ka haleelay marka wax sunaa inaan la tukanaynin habeenka musdelifa ayaa xadiidka daahirkiisa laga fahmay laakiin nabiga calayh salaam sunnadiisii waxaa camuum asal ahaan waxaa la fahamsan yahay inuuna ka tegi jirin salaada witirka ah fi safari waalxadar salaada witirka ee habeenkii la tukada cishaha kadib kabuuna tegi jirin nabiga calayh salaam hadduu safar yahay iyo hadduu xadar yahay oo nagi yahayba sala allah alayh ali wasalam qaala xadaana بن bn muana xadaana cabdiraxmaan bn mahdiy xadaana shacba can xakam wasalama bn kuhayl can saciid bn jubayr anhu salla wuxuudafay almaqriba bijamci musdelifa wاlcishaai cishihi biiqaamati hal aqima uma xadaa can ibni cumar wuxuu ka sheegay anahu sallaa inuu tago mila dalik waxadafna ibni cumar wuxuu sheegay ana nabi sal sanaca mila dalik saciid bnu jubayr baa salla almaqriba saciid bnu jubayr baa tukaday hal aqim ibni cumar buu ka sheegay ibni cumarna nabigu ka sheegay calayh salaam laakiin xadiidu jaabir baa ziyaaro wata in hal aadaana iyo laba aqim hal aadaaniyo laba aqim weeye waxadaanii zuhayr bn xarbi qaal xadana wakii xadana shacb bihadr isnaadin qaala sallahu waa biiqaama waaxida waa sii caddee hal aqim ah ayaa maqribkii cishihiiba aqim u ahaa laakiin ziyaadada ibn jaabir radi allah canhu soo maray waxadana cabd bn xumaydin abarana cabdrazaq abarana hawriy sufyaan can salama bn kuhayl can saciid bn jubayr can ibni cumara qaal jamaca rasuulu lahi ba wuxuu jamciyey calayh salaam bayna almaqribi maqribki walcishaa jamcu taakhiir bijamcin bimusdelifa min asmaa'iha bay ka mid tahay jamci iyo musdelifa salla almaqriba alaaan maqribkii saddex buu tukaday walcishaa ragcatayni biiqaamatin waaxida hal aqim aqimka waa labo aadaankuna waa hal xadaana abubakr bn abi shayba qal xadaana cabdulahi bn numayr xadaana ismaaciil bn abi khaalid can abi isxaaqin qaala qaala saciid bnu jubayr ba wuxuu yidhi afadna waan soo dhaqaaqnay maca bni cumara cabdulaahi bni cumar annagoo la soconno ifaadadii dafcigii imaashihii kasoo tegiddii carafaha ka soo dhaqaaqnay xataa ataynaa jamcan musdelifaan ka nimid yaan imaanay fasallaa bayna almaqriba waalcishaaa buuna tujiyey biiqaama waaxid hal aqim uma insarafa markaasuu ka soo gadoomay ibnu cumar wey oo dadkii uu tujiyey buu kusoo jeesaday faqaala wuxuu yidhi hakada saad igu aragteen sallaa bina rasuulullahi noo tujiyey sala allah alay wasalam fii hada almakaan meeshan oo in maqhribkale saddexdiisii la tukan cishaana labo la jamcinoo jamcu taakhiirna uu yahay ama aadaanka iyo aqimka arrintaasi fabixadiii jaabirin wlaa waarjax liana fiihi ziyaadatu macnaa ziyaadatu cilmin waziyaadatu iqa maqbula wallah aclam bilahi towfiq sala allah wslam ala nabina mxamed